بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وذكر القاضي ابن عقيل ان ما ابطل الايمان ابطل الامانه اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنيه والتثليث كقول النصارى wuxuu yii sheekh islaam ibn taymiya wadakara macnaha wuxuu kusoo dhex jiray masaladii ku saabsanay shatmiga iyo maxaa dimiyiintu ka hagaayay oo fasalkan wax ku saabsanaa faama dimiyu fayajib tafriiqu bayna mujaradi kufri bihi wa bayna sabbihi halkaas kusoo jeeda marka dimiyiinta waa kagaala sii wada wadakara alqaadi qaadi abu yacla wuxuu sheegay ibnu caqiil abulwafaa alxambali ana maa shay abdala buriya aliimaana iimaanka buriya qofka muslimka iimaankiisa buriya abdala sidoo kale wuxuu burinayaa alamaana ammaankii iyo cahdigii iyo dimadii laguu gubtay ayadana waa burinaysaa lanna waataan soo sheegnay ninki wuxuu ku dhowrsamaayo macsuum ku noqonaya ima aliimaan wa ima alamaan waxay marka iimaankii buriya oo macsuumnimadii kaa saara amnigaagiina waa burinahayaa macsuumnimaduna waa kaa saaraya xalaal dembi buu kaa dhigaya ayb ana ma abdal amaana idaa adharuuhu markay muujiyaan dimiintu markay noo muujiyaan oona maqashiyaan ogaano abdala amaanuhum wey sida qofka muslimkaaba hadduu ku hadlo nebi maxamed wax ka sheego iimaanka ay unoqonaysa waarada macnaha wuu toosiyey waa wada kelmadardsuufiqi badan waan kusoo marnay waarada waa toosiyey weeye oo ma jebin mana leexin ibnu caqiil awlwafa hada alqiyaas qiyaasku waa kee qiyaasku waxa weeye ana maa abala aliimaana abala alamaan hada huwa alqiyaasu qiyaaska asagaabu toosiyey oo waday oo meel walbu geliyey wey ayb muxuu yahay qiyaaskaa ku waday watarada ibnu caqiil waa toosiy oo waa waday wey hada alqiyaasa fii kulli maa shay kastuu ku waday oo yanqudu burinahaya aliimaana iimaanka burinahaya oo min atasniyati labadii ah wataliii iyo saddexayntii saddexdii iyo labadii tasniyada de waxaa laga wadaa warka majuusta oo ah adduunka waxaa ka shaqeeya laba ruuxoo ama laba awoodood oo ah ruuxu dulma oo ruuxu nuur nuurku wuxuu qaabilsanya wixii khayr ah dulmiguna wixii shar ah tasniyadtaasaa laga wadaa nasaarana hadee waa ino laa taalirat warkoodii baailka ah ay sheegeen taasoo tasliiska laga hadlayo ka qowli nasaara weeye ay dhaheen in allaha alle aali alaaa ay dhaheen wey walciyaadu bilah wanaxwu daalika hawshaasuu ku waday wey hawshaa ayuu kusii waday naxwu daalika annadimiya wey macnaha hada ujeedo marka waa tanaa hawshaa haddii ay muujiyaan oo ay la jahraan wey tasliidka iyo tasniyada waxa ay la jahraan waxay noqonaysaa inay annaga nagu caragelinahayaan oo nagu xumaynahayaan oo nagu dhega hadlayaan bay noqonaysaa ammaankood waa buraya wanaxw dalika ana dimiya midka dimigo ballanta iyo cahdiga ammaan ku jiray mataa adhara markuu muujiyo maa yuclamu wax la og yahay min diinihi diintiisa inuu ka mid yahay wixii la ogaa markuu muujiyo oo min ashirki wadaajin iyo gaalnimo aha naqada alcahda cahdiga uu buriyo cahdiga uu buriyo ayb marka maa yuclamu baa had insaa la yidhaahdo oo la majhuuliyo saasaa fiican asalka laakiin waxaa ku qoran adowdaad kalkan wuxuu ku qoray fi saarimi maa taclamuhu maa taclamu asalka hadda midka annagu hayna kuma qorno waxaa ku qoran maa naclamhu nuun baa ku qoran ta maa wadaadka marka saaxib ikhtisaarkuna meeshaan maa yuclamu yiri maa yuclam marka maa yuclamu ma ahan maa naclamu saasa fiilan lakin haddii layska wado maa yuclam waxa la og yahay wey oo la garanayo min diini diinta inuu ka mid yahay hadduu muujiyo oo mina shirki ahaa naqada alcahd cadi waa uu buriyey cadi waa ka buri oo maxay tahay hadduu dariiqyada iyo suuqyadanada iyo magaaladanada iyo townkannaga iyo meelaha isugu nimaadno uu yidhaahdo ina laa taali salaata maantao dhan ku hayo oo haleluuya uu ka yidhaahdo oo gaalnimadii uu daahiriyo waxaa weeye anagu nagu caragelinahaya oo nagu bahdinahaya oo maxaa la yidhahdaa hadalka nagu raadinaya waa nagu dhaga hadlaya mar hadduu nagu dhaga hadlo wuu go-ahyao maxaad noogu dhaga hadlaysaa anaga nagasoo doonaysaa gurigaaga meelaha kula dhuumo gurigaaga meelaha kula dhuumo taay shakhsiyan tini wuxuu yidhaahdaa bilmunaasaba kitaabka saalimka asalka kaga hadla waddanka dadka muslimiintaa degan yihiin gaale inay inta ugu tagto ay seefta la baxdo oo la laayo bicd lagu hogaamiyo iyo in dhexdooda kelimatul kufri lala jahlo oo nebiga lagu acniyo ilahay lagu acniyo malaaigta lagu acniyo qur-aanka la caayo diinta la caayo iyo seeft in loola baxo oo bicd lagu qaybiyo muqdisho keebaa daran ninkiisweydiiya hadda dilin weydiiy waxaa laga yaabaa in nimo meel ku dhufto ikhtalafa fuqaha in la yihahdo laakiin aljahru biاsabri wاlkufri fi اddiin wa cala rasuul wa cala allahi ashaddu min idhaari sayfya ifham hada shay liannu waa inaad fahamto annaga markii bicb naloo qaybiyo minaa mujaahid wa minaa shahiid baa ka midow laakiin markii maantao dhan ugu dhaga hadlaayo oo nebiga la caayayo oo diinta la caayayo oo ilaahay la caayay adiguna aad hoganayso waxaa weeye lagu qabsayba kuu dhammaatayba laakiin ninka been loo qayminaya waa nin dagaalamaya sheekh oo birta calashadey mujaahid aynad hawshafaantay sheekh sabbiga iyo dacniga iyo diintoo la duro meesha ugu dambayso gaaladu markay waddamada muslimiinta joogaan waa inay madaxa lalaadiyaan laakiin ay madfuucu ra'si noqdaan oo la yidhaahdo kusoo urura nabad ilaalin baa tiro kiniisada ay ka taagtaan oo haleluuya ay yidhaahdaan oo saliibka ay taagaan waddan islaamna weeye la yidhaahdo waxaa wadan islaam ahasha waay wax wax soconahay maa waxaa wax soconahay maa daay wax soconahay maa marka ana dimiya ana dimiya mataa adhara maa yuclam wax la ogyahay min diini hadduu muujiyo oo la jahlo oo min ashirki ah naqada alcahda cahdi soo gurahayaw qaala wuxuu yidhi qaadi eh, eh, abu yacla alfara waqad nasa waa cadeeyey calaa dalika axmedun baa cadey axmed bn xambal fii riwaayat xambal xambal ibn isxaaq ibn xambal adeer bay wuli adeer bay walaalkii dhale weeye wuxuu ku cadeeyey kula man qof kaste oo dakara sheega shay an buu sheegay yucaridu tacriid iyo sarbeebuu ku samaynaya bihi asagaba arabba rabbi uu sarbeebayo rabbi ku duraayo facalayhi lqatlu kaa dushiisa waxaa la qatli in la dilow alla qofku u sarbeebo yuqtal musliman kaana aw kaafiran muslim ha sheegto kaafira ahaadow wa hada madhabu ahlilmadiina dadkii culimmadii ahlilmadiina oo ka soo jeeday muhaajiriin iyo ansaar carruurtoodaha iyo faraxoodii madhabkooduna saasuu ahaa weeye alla qofka u sarfeeba rasuulka u sarfeeba yuqtaluun wa qaala axmed axmedna wuxuu ka yidhi axmed bin xambal wuxuu ka yidhi eh, eh, axmed eh, imaam ahlusuna waljamaca fii rajulin imaam ahlusuna waljamaca dee muxuu kula baxay wuxuu kula baxay markii rag ay isdhiibeen in soo istaaga laqabkaasu marka meel ka qaatay imaam ahlusuna waljamaaca wuxuu ku qaatay oo ku soo baxay meel balaaya ka dhaxdo lagu go-ay ayuu adkaystay war haddii hir iyo dabayl ay timaadiyo duufaan waa la gabadaa laakiin haddaad dhex goodo sii cararto kula tegaysaa koofiyadii kaa tuuraysaa masaaibta iyo fitanka ilaahay baan ka magangelaynaa balaaya markay timaado waxay u baahan tahay inaad sabirto inaad sabirto gegsato laakiin haddii aad tiraahdo bas weeyo waa ku dhamaatay axmed marka imaam ahlusuna wal jamaca saas ku nool waqaal axmed wuxuu yidhi imaam axmed fii rajuli yahuudiy nin yahuudiya ah, oo samica maqlay muadinan muadin muslim adima yuadinu adima ayuu maqla yahuudigaasaa maqlay faqaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay muxuu ka beeninayaa culimmadu waxay leeyihiin ashhadu an laa ilaaha ila allah inta badan ma beeniyaan ahlu kitaab oo alle way ogolyihin jiritaankiisa iyo in way ogolyihin laakiin dooda ugu daran meeshay ka taagantay waxa weeye markii la gaaro ashhadu ana muxamadan rasuulullah halkaa markii la gaaro oo nabi axmed risaaladiisa la gaaro waxay la soo goodahayaan kadabta wey kadabta markuu yihahdo anaguna waxaan leenaha qutilta waa lagu dila adigana ana waa socon kadabta markay afkiisa kasii baxayso qutilta lagu dila adigana aakhara jirtaa lannu anagu maxaan dhowranaya maxaa ilaalinaya haddii nabiga nagi been baa sheegaysaa waa miyaa laleeyahay maxaan nagu dhowranaya ayb marka anagu meesha awood ku leenahay oon haysana wey laakiin haddii anagu la haystayaan aan nahay taas waa nin walba iyo naftiis nin walba nafti kafantiisa qaato maxaa la yihahdaa nin ragga noqda hadee nebi maxamed ula cashaynayaa nebi maxamed iyo la cashaynaya muxuu ahaa ninkii eh, soomaaliga ahaa wuxuu yidhi eh, oo shirbay ninkii la oran jiray sheekh bashiir dhulkan baraawe iyo marka iyo dhulka jihaadahay yani wuxuu yidhi layii reer marka ahaa wuxuu yidhi anigu gaal fiirsan maa anigu jannan u fiirsana anigu gaalkaysan maa talyaani markay yimaadeen wuxuu yidhi soo gaalo maha nimankaan haawo habalay anigu gaal fiirsan maago anigu jannan u fiirsana hadda ha lay dilo jannadan u fubayaanay makadkan gelaya jadkaluashaqo anigu gaal fiirsan maa xaggee aadaysaa jannaan u fiidsana fiidka caaw jannadaan ka xaadiraya yaqiintaa u fidsan sheeko adigu la yaqiin sheeko iimaanka yaqiinta islaamka lagu sheega kaawo laakiin markii iimaankii dhinto oo islaamkii dhinto oo nuurkii dhinto oo yaqiintii dhinto wax walba ay dhintaan bal xoogaa yaqiiniyaadku inay hadda xoogaa roonaa jamacatu tabliiq iyo bal xoogaa ha lala baxo meelaha xoogaa guryaha reeraha laga dhigo <laughs> yaqiiniyaadkii oo dhan waa dhintay sheekhu qof waxaa laga yaaba inuu cibaadaysanayo ilaahay caabudooda nebiga waxaa la yidhaha jecel yahay oo eh, alla jecel yahay laakiin yaqiintu aysan jirinin yaqiinta iyo tawakulka iyo adkaysiga iyo sabirku inuusan jirinba eberka buu ku yahay waxna waa la ekaatee subxaan allah nasal lah salaam faqaala kanabtagud faqaala axmed wuxuu yidhi yuqtal waa la dilaya ninka asaga ninka asaga waa lagu tegaya linahu eh, hadalka kanabta u yehi linahu qowlka asaga ah waxaa weeye shatmun wa cayb oo muxuu cayb ku yahay dee nebi maxamed baa kaadi kanabta markii la yiri muadinka la yiri been baad sheegaysaa waxaad sheegtay eh, eh, tawxiid ma aha rasuul ma aha nebi maxamed hawshaasa kasoo booday caylay nebi maxamed waa beenlow baa kasoo booday walciyaadu bilah hawshoo dhan ba tawxiidkao dhan baa la beeniyey muslimiintiina waxaad sheegaysaa been waa yaalay nebigooda waa la beeniyey been baa lagu xukumay shatmuu yidhi imaam axmed wa qaala ibnu qaasim cabdiramaan qaasim ibn abdiraman wuxuu yidhi almalik fii man sabahu nabiga ciddii cayday oo faqaala yidhi sabigiis ku yidhi nasaari ku yidhi laysa binabiyin nebi ma aabuu nebi maxamed aw lam yursal lama soo dirin aw lam yanzil calayhi qur'aan qur'aan kuma soo degin buyi wainamaa in kale ma ahane qur'aanku huwa shayun weeye qaalahu maxamed baa samaystay warkaasuu la soo xaadira yuqtal waa la dilaya asaga ninka warkaa yidhi asagana yuqtal waa la dilaya waa laga taqalusahaya wain qaala hadduu yidhaahdo lam yursal ilayna annaga haddaana yahuud iyo nasaarana looma soo dirin ama annaga reer galbeedkana looma soo dirin wainamaa ursila ila lmuslimiin muslimiintu nebi u yahay hadduu yidhaahdo wainamaa nabiyunaa muusa aw ciisa hadduu yidhaahdo laa shaya calayhim waxba la odhan maayo horos waa la leeyahay hadday warkaa yidhaha saa u faafaayeen oo dhahaan maxamed waa rasuul muslimiintu rasuulu yahay annaga laakiin rasuulkana waa ciise annaga waa muuse annagana looma soodin hadday warkaa yidhaahdaan waxba layn mayno faraan qaadayno orda iska socaan dhahayna laakiin bishardi waxaa ku jirta waa inaysan noqon qaar sabia iyo acni isisa ijaajadkiisa ku jira u yahay war iska khabaro caadia ah. war caadia u sheegayaan khabar waa inuu yahay laakiin hadduu sabi iyo acni iyo jaasad iyo sid yahay waa go-ayaan waxaa la daraasaynaya xaalada la fiirinaya xaalada qofka hadlahaya baa la fiirinaya hadda maqaamkiisa walow qaala hadduu yiraahdo walow qaala ee nasraaniyu mid nasraaniya ah wuxuu yiri hadalka saasaa ku qoray meesha waa la gooye walow qaala ee nasraaniyun baa wuxuu yiri diinuhu asaga diintiisa nasraaniga oo iska hadlahaya ayaa khayrun waxay ka khayr badan tahay buu yidhi min diinina diintanadow nasraaniga baa wuxuu yidhi diintaydu waxay ka khayr badan tahay diintiinow walow qaala nasraani wuxuu yidhi diinuhu isaga diintiisa nasraanigahu khayrun waxay ka khayr badanta ka fadli badanta min diinina ay diini macaashir almuslimiin ayay ka khayr badan tahay buu udiba waa la edbinahayaa wa waa la xidhahayaa طawiilan in badanay nefdiidku ku urahayaaw wa hada qowlu maxamed ibnu suxnuun wey maxamed ibnu suxnuun cabdisalaam ibn saciid xabiib eh, wey almaali wadakarahu wuu sheegay weeye maxamed wuxuu ka sheegay can abihi buu ka sheegay abiisa suxnuun ibn cabdisalaam ibn saciid ibn xabiib buu ka sheegay wey laba imaamata soo sheegay si adigoo laba caalim oo niqaashi jiray oo mujtahidiina weeye walahum waxay leeyihin manaa qowlkaasuu sheegay aabihin uu ka soo raray wey walahum waxay leeyihiin weeye yaa iskale hadda maxamed iyo aabihiis baa naloo soo sheegay wey marka in labadoodii jamc laga cabirana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in ibnuqaasimka horya lagu daro oo culummadan waxay leeyihiin laakiin hadda sida daahir ka muuqata waa in maxamed iyo aabihiis xununa laga hadlayo walaba waxay leeyihiin way qowl qoraah bay leeyihin qowl kaliya kelima kaliay leeyihiin idaa sabbahu hadduu nasraanigu nebiga caayo bilwajhi wejigii iyo sifadii qaabkiina ku caayo alladii wejigaasoo bihi asagaba kafara uu ku gaaloobay qaabka uu ku gaaloobay hadduu nebiga wax uga sheego oo yidhaahdo annaga nebi nooma aha idinku nebi inin yahay annaga ciisa naloo soo diray annaga muusa naloo soo diray saa hadduu yidhaahdo laa yuqtalu lama dilahayo qowlkaasi qaban qowlkaasi yahay hadda sheekh islaam la soco waxaan madaahib ahlicilmi waa laguu sheegaya waa inaad khilaafka ogaato khilaafka markaad ogaato yaad go-aanka qaadanaysaa weligaa la soco wax sheekh islaam aqwaasha ku keenayaa waa inuu yahay nin aqwaashay malaa'igta ka warqaba bacdeen ya'hudu mowqifahu markaasuu rajaxanhaya adilada keenaya wuu radinaya hadda warkaa la sheegay madaahibtana wuu radin doonaa wuxuu leey wax jira maa waxaa heeda bayri wji haduu ku caayo bayrihi e bayri wji ladii kafar bi haduu ku caayana yuqtal waa la dilahayaa ilaa an yuslima inuu islaamo maogi inuu islaamo islaamka soo gala maogiye wejigii uu ku gaaloobay weji ahayn hadduu ku caayo wejigaa muxuu yahay tusaaleahaan dee nebiga shaksiyadiisa in wax ka sheego inuu asalkiisa wax ka sheego nasabkiisa inuu wax ka sheego inuu nebiga si kale u duro nebiga si kale inuu u duro uga hadlo haddii uu wacaayo yuqtal waa la dilaaya ilaa an yuslima hadduu islaamo laakiin waa la iska dayn oo la dil maayo leeyihin laakiin sheekh samtin warkaa kaa yeeli maayo wuxuu ku leeya yuqtal xataa hadduu islaamo oo sabdi iyo odare leeyaha waa la dilaya maxaa dhacay see loo dilaya waa inaad ogaatid nebi maxamed kuwii caadi jiray oo gaalada ahaa markuu nebigu maka qabsaday hala dilo sooma odhan mise ma dhihinin iskuyuu la mid yahay wey lanno kuwaas laftigooda nebiga waa caadahayeen gaalayna ahaayeen markii nebigu ka adkaaday oo quraysh uu ka adkaado ay madaxa laalaadiyeen halalaayo hago marka xataa hadday soo islaamaan nebigu waktigiisa asaga xaqora inuu cafiyo ama uu dilo hadda laakiin xataa hadduu soo islaamo so ninkii nebiga b b c da ka caadi jiray maaha so kii shaar ebd wax ku qoray maaha hadduu xataa soo islaamo soo tawxiidsan masaajidka noogu yimaado yuqtal waa la dilaya maxaa markaa loo dilaya xaddan baa loo dilay yuqtal xaddan xadka xadka laga qobsanaya muxuu yidhi marka ilaa an yuslim sheekh waa kadin doona wararkaanu wa qaala fi lyahuudiyi wa qaaladan hadda yaa iskale qaaladan waxaa iskale suxunuun baa iskale suxunuun ibn cabdisalaam ibnu saciid ibnu xabiib baa iskale waa almaalik baa warkaa iskale wiilkiiso maxamed una ma laha ibnu qaasimna ma laha marka in wadaad ku daro baa fiicnaydtawaqaala fi lyahuudi yahuudigu wuxuu ka yidhi suxno ibn cabdisalaam baa wuxuu yidhi idaa qaala hadduu yidhaahdo gaalka yahuudigaha lilmuadini muadinka muslimkaaba wuxuu u yidhi xiina tashahada markuu shahaadateynki ku dhawqa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamad markuu yidhi wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegtay buu ku yidhi suxnuu wuxuu yidhi ninka siaa yidha yahuudiga yucaaqabu wayusjanu waa la ciqaabahayaa waana la xirahayaa axmedna maxaan ku soo marnaa yuqtal soomana soo marin u fiidsa marka markuu madaahibto dhan laguu sheego kabacdi go-aanka alfii doonaa faqad taqadama bukui shekh islam ibn taymiya soo hormaray nasu imaam axmed baa soo hormaray fii mil hadihi suurati buu ku soo hormaray cala alqatli in la dilhayo liannahu qowlkan asagahu shatmun wa caylun yaa raajaxsan marka labadooda yaa xoog badan markaad la socotay ood wax fahantay ood saalim rasuulka wax kaaga baxeen yaa xoog axmed waxaad la xoog badan waxaad la xoog badan wa ayb sababtoo ninkaan mu'adinkii dhammaaya tawxiidkii la rafcinaya yidhi been baad sheegaysaa ilaahay buu duray oo rasuulkiisuu duray oo masnuuntuu duray oo kelimata tawxiid oo dhan buu waxaa la yihahda aflagaado iyo cay iyo jeestees ayuu ka dhigtay wakadalika sidaasoo kale ikhtalafa waa ismaan dhaafeen wakadalika sidaas wakadalika maxaa laga wadaa sida axmedna u yidhi yuqtal saxnuunna uu u yidhi waa waa waa la xidhahaya waa la ciqaabahaya si u yidhi ayay ikhtalafa ismaan dhaafeen asxaabu shaaficiyi waxay isku maandhaafeen fi sabbi caydii alladii sabbigaasoo yantaqidu ku burahayo bihi asagaba cahdu dimiyi dimiga cahdiis ku burahayo oo yuqtalu loo dilahayo bihi asaga loo dilahayo asxaabu shaafici waxay isku maandhaafeen war sabbiga iyo cayda qofka dimiga ah dimiyadiisu ay ku burayso oo ballantiisu ku burayso haddana loo dilahayo horta waa kee ilaa caydi maxay tahay cayd boqolkiiba boqolaa jirta cay boqolkiiba kontonaa jirta cay boqolkiiba tobanaa jirta alays kadaalika caydi baa qaybo kala noqon karta kala culus waxay dhahen marka horta cayda dimiga balansidu ku burayso dhiiggiiso laguna dilaayo waa kee hawsha waa laga niqaash kadalika ikhtalafu asxaabu shaafiri fii sabi aladii yantaqidu bihi alcahdu cahdu dimiy wa yuqtalu loo dilaayo bihi asaga loo dilaayo kee wey idaa qulnaa markaan dhahno weye bidaalika kaa markaan dhahno oo kee ah waa markaan dhahno sabiga dimo caadiga waa ku burahayaa waana lagu dilhayaa qofka markaan la haro oon madhabkaa ku socono saas wey calaa wajhayni laba waji bay khilaafeen shaaficiyadu axaduhumaa midkood waxaa weeye yantaqidu wuxuu ku burahayaa cahdigu qofkiina lagu dilhayaa bimulaqi sabbi mutcay wax lagu sheegay la soco haddaad maqasho mulaquliimaan mulaqu sabbi mulaqulcumuum mulaqukada hadayka maxaan soo marnay oo suufada ku soo baranay wax un wey waxun mulaqu kada haddaad noqosho haadaa cindahu mulaqu liimaan haddii lu yihahdo wax un iimaan lagu sheegay baa ku jira w laakiin waa nima udhamaata atar buu ku jira laakiin haddii lagu yihahdo haadaa cindahu iimaan mulaq muxuu noqonayaa abubakar sidiq buu noqonaya sheekh mulaqu waa inaad weligaa la socoto mulaqu hadduu kuu soo hormaro waxaa weeye waa wax un wey waa waxun wey laakiin haddii uu gadaal maro muxuu noqonaya shay dhammaystiran markaan idhaahdo mulaqu liimaan iyo iimaanu mulaq maxay kala duwan yihin mulaqu liimaan markaan ihahdo muxuu noqonaya maxaan hadda soo warmariya kelimatu mulaq waan soo warmari la soco mulaqu liimaan markaan ihahdo muxuu noqonaya wax un iimaan lagu sheego wey maxaa la yidhaha tabcaano laakiin markaan idhaahdo aliimaanu lmulaq hadda maxaan soo warmariya iimaanka waan soo warmariya markaana muxuu noqonaya iimaanko boqol boqol ah tan marka muxuu ku yiri sheekhu u fiirso min mutlaqi sab wax un shaaficiyada waxay ku dheheen wax un boqolkiiba hal ha ka noqoto hadeena wax un cayba lagu sheego oo dadku ay dhahaan waxaanu cay iyo tacni baa ku jiro wax un ugu yar boqolkii hal hadday afkooda ka soo baxdo yuqtaluun kololaynaya iska daa inay boqol gaarhaan oy gaarhaan asabu mulaq asabu mulaq markaa yidhaha muxuu noqonayaa marka waxay dhaheen axaduma waxa wey yantaqidu wuxuu ku birayaa cahdigu bimuطlaqi sabri wax un lagu sheegay linebiyina nebiga naga la caayo iyo walqadxu in la duro fii diinina inaga diintanada la duro oo la tacniyo ayuu ku burahayaa idaa adharuuhu markay noo muujiyaan sabigaas iyo qadxigaas markay muujiyaan oy daahiriyaan waa burago wa in kaanuu haba ahaadeen yactaqiduuna kuwa ictiqaadsan daalika sabbigaas iyo qacigaas kugu ictiqaadsan diinan ee min jihati diin inay diinba ka dhiganayaan oo sidaasayba diin uga dhiganayaan oo boobabkooda iyo qayskooda iyo culamadooda iyo shayaadiintooda u fadwootaba oo kiniisadaha lagu baraa saaba ha u ictiqaadsanaadeen hadday muujiyaan waa burhaya cahdigoodii weeye wa hada qowlu akarihim ee akaru hada qwl akarihim ee akaru shaaficiya halkaasay mareen aani wejiga labaad waxa weeye annahum diniyiintu in dakaruuhu nebiga hadday ku sheegaan bimaa yactiqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin fiihi ka ictiqaadsan diinan min jihati diin ka ictiqaadsan yihin ku sheegaan oo muxuu min annahu laysa birasuulin inuusan rasuulan hadday sheegaan waa dhahan rasuul maaha maxamed rasuul maaha waalqur'aanu qur'aankiina laysa bikalaam illah ilahay kalaamkiisa maana maxamed baa samaystay dheh warkaasay la fa huwa midkaa asagaahu ka idhaarihim waa muujintooda ay muujiyaan qawlihim qowlkooda ay muujiyaan fi lmasiixi nabilahi ciise ay ka yidhaahdeen nabilah ciise waxay ka dhihi jireen oo kale wey iyo wa muctaqadihim muctaqadkooda ku saabsanaa fi taliii saddexaynta wey hawshaan waa hawl ay ictiqaadsan yihiin oo ay aaminsan yihin oy ka diin dhigtaan hadday dhahaan rasuul ma aha qur-aanku kalaamullaahi ma aha wuxuu la mid yahay waxay ciise ka ictiqaadsanaayeen iyo taliidkoodii iyo hawloodiibu la mid yahay hadduu saa yahaan qaalo waxay yidhahan culamaau shaaficiya wejigaan qaba waxay yidhaahdeen wahada laa yantaqidu alcahdu bihi cahdi ku buri maayo bilaa taradudi noqnoqosho la'aan iyo shaki la'aan wareer la'aan iyo noqnoqosho la'aan cahdii ku buri maayo saasay dhaheen laakiin cahdigu waa ku burhayaa midda horaana saxiixa bimutlaqi sabbi taasuu ku burhayaa hada waa saxiix weji horaa saxiixa xoog badan bal yucazaru waxay dhahen midda aan laftigeeda ma la daynaya bal yucazaru waa la ciqaabahayaa calaa idhaarihi inay muujiyeen baa lagu ciqaabaya laftigeeda xataa muujintii ay muujiyeen ku badbaadi mahayaan ila annaga nagu xumaynahayaan oo naga xanaajinhayaan waa ku jabahayaamuguhayaanwa amaa idaa dakaruuhu hadday nebiga ku sheegaan bimaa laa yactiqiduunahu diinan tan wejiga hadda labaad muxuu ahaa waaani ugu saabsanaa nebiga hadday ku sheegaan wax ay diin ahaan ictiqaadsan yihiin oo kutubtooda ugu qoran oo iyagu aaminsan yihin laakiin kutubtooda markaan ka hadlay saa ku leeyahay towraadka iyo injiilka iyo munasalka haddee kuma qorna waxaa laga hadlayaa waxa wey ama kuwii hore xataa laakiin sida sheekh islaam temi ka sheekeeyey kitaabkiisa aljawaab asaxiix liman badala diin almasiix kitaabka hadda sideedda majale ku daabacan akhriya macnaha ha u qaadanay mar kitaabka uu yah mas'alu ka hadlaya innaga dhallinyarada dalabatul cilmiga dadka aan khubarada ahayn waxay ku qufulan haddii tusaalaha kitabka hadda sidaa loo fiiriya risaalu masruuc calaa shaatima rasuul wuxuu u qaadanayaa inuu ka hadlaayo kitaabku nebi maxamed ciddii cayay haada ciwaanu akbar wey laakiin muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa aliimaan wuxuu ka hadlayaa alcahd wuxuu ka hadlaya dimi wuxuu ka hadlaya alwalaa walbaraac wuxuu ka hadlaya luqo wuxuu ka hadlaya xadiid wuxuu ka hadlaya taariikh wuxuu ka hadlaya fiqi wuxuu ka hadlaya usuulu fiqi kitaab waa buuxa sheekhiga ciwaanka guud oo weyn ha ku qaldan ciwaankaa guud waa masalada guud oo kitaabku u dhintay meesha xubinta awanka u dhintay wey laakiin maxaa ku hoos duugan soomaali waxay tidhahdaa geed weyn intii hal geed weyn oo qoyan intii hal bislaysa waa laga helaa war kitaabka waxaa ku dhex jira malaayiin masaa'ilaa ku dhex jira waxaan ka wadaa hadda ku keenay aljawaab saxiix liman badla diin almasiix soo boqol luuqo wax ka badana waa lagu turjuma la soco kitaabka asaga inta luuqad lagu turjumay afrikaan iyo eshiyaan iyo yurubian iyo ruush iyo chiniis wax lagu turjumay ilahay muslimiintu waa u khidmeeya kitaabkaas waa kitaab lama tiri low sheekho marka almuhim kitaabka wuxuu kaga hadlay iyo qaybkiisba macnaha ku tabdiilka ku dhacaayay anaajiisha hanaajinta iyo safaradooda safaradooda ku dhacaayay maraaxil buu soo maray maraaxil buu soo maray ilaa markii dambe tabdiilku uu xoogaysay laakiin waayihii hore waa yaraa waa yaraa waayihii hore hadda tulmuudkan ay haystaan yuhuuddu ay haystaan isaguna waa sidoo kale inkaar qabow inkaar ku dhacday waagii hore laakiin xaaladdu waa roonay day ka socon marka inta badan kutubtooda dacani kuma qorna laakiin maxaa ku qoran waxaa ku qoran waxaa gacni ku yimaada wadaadadooda u sheega caruurta loo sheega dadka badowgaa loo sheega meel buu leh laakiin buugaabta uma qoran saw la socda waama idaa dakaruuhu hadday ku sheegaan nebiga bimaa laa yactiqiduunahu diinan waaxdan diin ictiqaadina hadday ku sheegaan tusaale ka tacni waa inay duraan fii nasabihi nasabkiisa inay duraan nebi maxamed nasabkiisa in la duro kutubtoodana kuma qoran bugaabtoodana kuma qoran ictiqaadna maaha laakiin waa edab darro nebi maxamed in hooyadiis la duro aabihii la duro nasabkiisa la duro midabkiisa laga hadlo qoyskooda laga hadlo diin ahaan waa ictiqaadsana inaanu ictiqaadsana fahuwa midkaa asaga alladii kii weeye qiila layihi fiihi dhexdiisa yanqud alcahda cadigu gurina kii la yiri kaa asagaa oo ku saabsanayn wax diin aan ku saabsanan ee eedariic aflagaada kalaa yanqud alcahda cadigu gurinahaya wa haada warkaan asaga ikhtiyaaru saydalaani weeye soo maran farmashaysi waa soo mar dhaktarkii waabulmacaali ayaa ka mid ah. abulmacaali isaguna halkaasu maray imaam alxarami aljuwayni isaguna halkaasu maray wagayruhumaa labadooda cidaan ahayn culamau shaafici aima halkaasay mareen oo waxay dhaheen kala qaadaynaa nebi maxamed waxay ku tacniyaheen inay diin ahaan u aaminsan yihiin oo marka waxaan leenahay waa la tacsiiraya ee la laymaayo iyo inay waxaan diin ahayn ay ku tacniyaan waxaan diin ahayn hadday ku tacniyaan cahdi waa guraya waana go-ayaan sheekh tafriiqa kaa yeeli maayo muxuuse u yeelay lanno waxaa lagu soo yidhiba bimuطlaqi sabri baa lagu soo yidhi soluma soo dhihin xalay waxaa lagu soo yidhi asaxaaba lam yufariquu bayna shatmin wa shatmin bay kala qaadeen bayna shatmin wa shatmin muxuu yahay shatmi mulaqa iyo hee iyo mulaqi shatmi baysan kala qaadeen saan isku socdaa saxaaba may kala qaadin cayr mid weyn iyo mid yar iyo mid noocaana may dhihin mid diin ay u aaminsan misan waxba lama kala qaadin annaguna kala qaadi mayno limaada liannuu inaad shayga qaydo taqyiid ilaaqaat waxaa la yidhaahdaa waa ilaaq muqayad inaad samayso waa min abal bail shay muqayadan nas muqayada inaad xarga ka furto oo dabarkaysi dayso iyo daliil dabranaa inaad dabarkii daliil aan dabranayn oo inaad waa dabraya waa baail waana shareecada ku ciyaarto marka saxaabada idlaaqeen nudliquhu wamaa qayaduuhu nuqayiduhu haddii taqyi idlaaqa saxaabada waa qaydahaya qatar atar wey haddaad tiraado saxaabadu waxay qiileen waa idlaaqaya ka daro dibi dhal waa ka sidaraysaa nama ogol shay walba meesha la deenaya hadda sheekh islam timi niqaasha ay dhegayso wuxuu ku yidhi tafriiqa shaaficiyadu ay sheegeen iyo warkii saxanuun uu sheegay oo asaguna saxanuun uu soo yidhi ninka yahuudiga waa la edbinaya waa la xiraya warkao dhan war waynu ka taqaluso wuxuu ku yidhi waladillatu adilladu meeshaan dowladaadka u gaabiya wuxuu yidhi waladillatu bilkitaabi wasunna walijmac sheekh islam timiya hadal dheer baa xoogaaya waxaa inta inuu ku daro laakiin wadaadku waa gooye adilatu tadulu waxay kutusaysaa calaa ana sabacayda bimaa yactiqiduunahu ay ictiqaadsiina aaminsan yihiin fiih nabay ka aaminsan yihin diinan diinhanay ka aaminsan yihiin iyo wamaa shay laa yactiqiduunahu aysan aaminsanayn fiih dhexdiisa diinan aysan diinu aaminsanayn sawaan waa siman yahay kushaqsantiin wax la kala qaadaya ma jirto diin bay u aaminsan yihiin oo markaas maxaa cahdigooda ma buraayo lamana laynaayo diin way aaminsana cahdigooda waa buraya waa la laynaya ma jirto waxaa weeye afkooda markay ka soo baxdo wax sabbi baa lagu sheego oo liya waruxa matacaniba maduriba haa haddii la yihahdo waa go-ayaan waladilatu tadullu waxay kutusaysaa oy ku taagtaagsanaysaa calaa ana sabba cay nabiga lagu cay lagu aflagaadiye bimaa yactiqiduunahu ay ictiqaadsanu aaminsan yihiin fiihi dhexdiisa ay aaminsan yihiin fiihi nabiga ka aaminsan yihiin diinan diin ahaan u aaminsan yihiin ama bimaa shay yactiqiduuna ay aaminsan yihiin fiihi dhexdiisa maagaba waa la ohan karaa diinan min jihati diin ay aaminsan yihiin iyo wamaa shay laa yactaqiduunahu aysan aaminsanin oo rumaysnayn fiihi dhexdiisa diinan diin aysanoo aamunsanayn fiihida waxaan isaga celinayna maada maadan celinayna iska maqsuudaan celinayna sawaaon waa siman yahay la kala qaadi maayo wa an u fiirso waa tanaa marka wa ana mulaqa sabbi asabu lmulaq iyo mulaqu sabbi adugu noo kala baxay mise nooma kala baxay wa ana mulaqa sabbi muxuu noqonaya marka wax un caynu u sheegay boqolkii hal haka noqdo hadduu rabo wa ana mulaqa sabri muujibu wuxuu waajibinayaa lilqatli la laayo go-aan horta markii ahal codfiga loo celiyo sabri ma la yihahdaa haa haddii la yidhaahdo waa ku daayan wey yahuudiya nasaara ku daayan waqad taqadama waa soo hormaray buu ku yidhi daalika arrintaasna waa soo hormartay daalika oo kee ah mutlaqu sabri wax lagu laynaayo oon sabbiga la kala qaaday oon shakiga la qaylinay ee hadlid u yahay waa soo hormartay waxkay ku soo hormaray xalaa waxaan ku soo hormarnay fanaquulu alaahaaru can asaxaabati wa can isalafi kullaha mutlaqatun fii man shatama min muslim wa mucaahidin lam yufasiluu bayna shatmin wa shatmin soomana soo maray hada wl ugu sheego war lama kala qaadaya cay shatmi waa wada socdaa ha yaraado dhexdhexaad ha ahaado ha badnaado daalika waa kuu soo hormaray oo ah sabriga inaan la kala qaadaynin bimaa fiihi kifaayatun ku filnaan iyo qaniin ku filan tahay waa noo soo hormaray wy faina aladiina kuwii daliil kale faina aladiina kuwii buu ku yidhi kaanuu ahaa waktigii maxamed yahjuuna kuwa caaya wa yuciibuunahu cambaaraynayo dhaleecaynayo wa yunafiruuna ka cayrinaya canhu nebiga annaas dadka ka cayninayo ohanaya rumaynina waa saaxib waa kaahin waa kada ohanaayo oo nabiga u gabyahay inamaa in kale maahane kaana wuxuu ahaa weeye daalika hawsha ayada oo hijaabay caayahayeen iyo ceebaynta iyo tanfiirku waxay ahayd fii maa yactaqiduuna waxay aaminsan yihiin oo iyagu asnaamtooda ugu dhowaanahayaan oo ka diin dhiganahayaan oo khayr ay moodahayaan yuuba ahaaba wamaca daalika ayagoo ka diin dhiganahaya oo allaba ugu dhowaanaya hadday ramaan oo annaga beder noogu qunuudahaya beder iba noogu qunuudahaya oo maca daalika arrinta iyadoo jirto amara nebigu wuxuu amray biqatlihim inay go-aanoo layo amray lama dhihin war nebi maxamed laguma dhihin nimankaanu cayida hijaaga iyo habeynta iyo tanfiirku waa waxay diin u ictiqaadsan yihiin maadaama diin ay u ictiqaadsan yihiin waxba ha ku laynine ictiqaadkoodibay ka hadleene faraha ka qaad hadday soo islaameen lama dhihin may ictiqaadka ay aaminsanaayeen laftiisa u go-een miyay marka tafriiqooda wax tafiiq la yiraahdo oo la yiraahdo hadday diin ahaan u aaminsanyna faraha laga qaado haddaysan diin ahaan u aaminsanaynna hadal lahay ma jirto abi huwa abi abi huwa abi marka wuxuu ku yiri faina aladiina kuwii kaanuu ahaa yahjuunahu nabiga kuwa caaya wa yuciibuunahu nabiga cambaareeya wa yunafiruuna ka cayrinaya canhu maay ka cayrinaya annaasa dadkii cayrinayeen oo ku diraayeen waadacninaya oo maxay dhahayn nin nabiga wuxuu kala geynahayaa ninii xaaskiisa wiilii aabbihii gabarii hooyade warkay daldalahayeen warkaasi way dadka kaga caybinaayeen inamaa kaana dalika wuxuu ahaa fiimaa yactiqiduuna waa ictiqaadsiin bay sheegahayeen wamaca daalika ayagoo ictiqaadkoodii ka hadlay oo ictiqaadkoodii ku caayay amara nebigu wuxuu amray biqatlihim ilallaayu amray marka cay la kala qaado ma jirtee cay waa cay weeye boqol hadday tahay iyo hal hadday tahana oo go-ayan wuxuu kuri sheekh wa hada alfarqu farqiga asaga farqigee farqiga dee laga soo bilaayo wajhu haani eh, oo ahayd annahum in dakaruuhu bimaa yactiqiduuna fiihi diinan iyo midda labaada waama idaa dakaruu bima laa yactiqiduunahu diina labadaas khafiiqa noocaasa mutahaafitun jiddan waa mid mutasaaqia mutasaaqi uu daadanaya waa dhacaya mid midu ka daba dhacaya jibtantaasu asalka kuma jirto asalka waxaa ku qoran mutafaahim maxaa la yihahda mutahaafitun baa ku qoran asalka mutahaafitun shay mutahaafata shay waxaa la yihahdaa idaa tasaaqata waa tataabaca shaygu markuu iska dabadhaco oo dilaamo muddo mid ka daba tago oo shay dhaco mid kale ka daba dhaco dhagax dhaco dhagax kala dhaco geed dhaco la nacdo ayaa waxaa la yihahdaa tahaafata ayaa la yihahdaa marka wixii faqigan asaga mid caga ku taagan maahane waa mid daadanahayo iska daba burburahayo waa ku daayo jiddan weliba si aadow marka farqi jira maaha farqi jira maaha hadduu ka sii hadlahayaa oo liannahu farqigan haddii la ogolaado wuxuu noqonayaa dhufays iyo god gaaladu ay galaan oo markay galaan nebiga inay tacaniyaan intay caayaan bay waxay oran oniyo maxaa naga rabtaan waa shayna diliw aaminsanahay warka miyaad garatee sheekh islaamti waa khabiir nin god loo galmaa sheeko wuxuu yidhi godkan waxay noo noqonayaa ufays gaala ay galaan oo dhahaan markay nabiga tacniyaan oon iska laalaadinaba ay dhahaan oniyo ha degdeginina wahaadiyo nagu degdeginina waa iska dulduulaysaane hawshaanu waa hawl kutubta noogu qoran caqiide weeye diin weeye hawl diin noogu ah ninayo cagta dhiga markaanu degdegino haddii aan nabigiina ku tacnina waxaanan diinaanu aaminsanayn waa naga gerlehi malaayo laakiin haddaan ku duurno o ku cayno wax diin aanaan u aaminsanahay hanaga cabdixima godka haddii naloo galo ka warro farqigaan marka wuxuu ku farqu baatila ma aha farqu ma ogolaan karo waa inaad fahanto markaad wax ta'siilinayso wax ka dhalan doono ka soo bixi doono wa aydan ku noqon leh low qulnaa haddaan dhahna buuli laa yakuunu ma ahaanahayo sabban cay ma ahaanahayo ilaa ma shay moogiye layse aan ahayn diinan shay diin ahayn moo shay kale sabbi ma noqon shay aan diin ahayn oo aysan diin ahaan u aaminsanayn sida inay nebiga nasib seetacniyaan oo kale moogiye wax kale sabi ma noqon haddaan dhahno oo wixii ay diin ahaan u aaminsanyahin sabi ma noqon haddaan dhahno ayib caydan ku noqonaya low qulna haddaan dhahno laa yakuunu ma ahaanaya sabban cayd ma noqon ilaa maa shay ma ogiye laysa aan ahayn diinan lahum aan diin ayaga u ahayn waxaan diin ayaga u ahayn waxaan ahaynu sabi ma noqonayn haddaan dhahno amkana waxaa u suurtagelaysaa oo ay xujo nooga dhiganahayaan kulla man qof kaste oo sabbahu nebiga cay oo tacniyey an yaquula inuu yihahdo marka layska laalaadiyo ana actaqiduhu sabbigaas sabbigaas aan nebiga tacniyey actaqiduhu waxaan u ictiqaadsanahay diinan inuu diin yahay kutubka igu qoran maxay ka rabtaa mar waa shay diin ahaan u aaminsanaaye muraduun baa jira faraha ilqaa u dhacaya laakiin marka horeba haddaan istaagno mutlaqu sabbi baa ku go-aysan haddaan istaagno sabbina lama kala qaado tafriiquna waa baatil haddaan istaagno meel ay noo galaan heli maayaan ufuusyadooda waa xihan yihiin albaabadooda waa ka xihan yihiin waxaynaidin markaa ayada ah oo saa tafriiqaas aan ogaanay inuu baatil yahay waxna uusan ka jirin fa naquul waxaan oranayna waxaynaidinta asal kuma jirto waxayna idin asalka kuma jirto farnaquurdaas dhigta bas waxayna idin markaa iyada farnaquur waxaan odhanaynaa atakallum hadduu xu inuu ka hadlo wadaadku u baahdo sabbiga iyo aflagaadada iyo kufriga ayuu rabaa inuu waxay kaa fahamsiiyo oo ku yiraahdo alkufru acamu min asabbi wey waasabbu akhasu min alkufri macnaha sabbi iyo kufri markii la yidhaha gudaweyn kufriga gudan weyn kufru ciidan soo baday kufru ridda kufru waxaan leeyahay juxuud kufru inkaar kufru shaki kufriga iska sabbiga ku dar waxaasoo dhan sabbigu kufrigu waa anwaac badan yahay marka sabbigu waa jus iyo laan iyo qayb ka mida iyo number ka mida min alkufri ka mida marka kufri iyo sabbi markay isqabtaan kufrigaa guda ballaaran sabbigaa yara weeye kufrigu waa caam sabbiguna waa khaas timka hadlaya muxuuna ku yidhi atakalum in laga hadlo sidoo kale wuxuu rabaa inuu ka hadlo in cayda gaaladu ay nebiga cayday in lasoo soo guuriyo oo lea nebiga sidaasaa lagu yiri oo shayga caydaha la guuriyo laftigeeda wuxuu leeyahay sheekh cura inuu ku yidhahdo ibni annagana maxaa nagu kallifaysaa inaan masalada xukun ahaan u hadalnabaa ma dhibaysaa marka xikaayatulkufri laysa bikufri inaad gaal wuxuu sheegay nabi maxamed ku tacaliya aad soo guuriso adoo radinaayo laysa bikufri taa loo geynaysa laakiin gaala waxay nabi maxamed ku tacaliya haddaad soo guuriso adoo sugahaya ama aan ka danqanaynin kaafir bilahi cadim waa tahay gaal waxay nebi maxamed ka sheegeen markaad soo guurinayso waa inaad soo guuriso adigoo ka xun oo ilaahay og yahay oo qalbigaa gubanahayo haddana radinahaya laakiin inaad ka aamusto ama aad iska dulmarto may lama ogolo tiibka hadasho muxuu ku yidhi atakaluum in lagu hadlo fii tamhiili in la miihaaliyo tusaale ahaan laga bixiyo sabbihi nebiga caydiisa iyo wa dikri in la sheega sifati sifadii in la sheego wairi ifatihi asalka waxaa ku qoran wairi ifatihi baa ku qoran asalka saasaana fiican saasa fiican wairi ifatihi oo ah maxay tahay la sheega sabbiga sifadiisa oo layihaa saas iyo saas aha layihaa wairi ifatihi ifatii sabbigiisa la sheega daalika arrinta marka hadda aanu isticmaalno o dhan wadikru sifatihi oon hada ku darno daalika waxay noqonaysaa jumlo cusub oo kacaysa noqonaysaa laakiin haddii hadda aan sidaita u marno waxay noqonaysaa atakalum in laga hadlo fii tamiili sabbihi nebiga sabbigiisa iyo mitaaladiisa in la keeno iyo wadikri in la sheego sifatu daalika tamiilkaas sifadiisa qaabku ah in la keeno saasay noqonaysaa mimaa shaygiibuu ka mid yahay yadkulu ku culus cala qalbi lmuslim wlmumin aad loogu culusahay nabi maxamed acniga laga sheegay inaad soo rarto ood sheegto qalbigana waa ku culusahay walisaani carabkana aad loogu culusahay waduntiisu aad bay ugu culustahay qalbigannaga iyo lisaankanagaba aad bay xaqiiqatan u adag tahay laakiin maxaa loo geynahaya waxaa loo geynaya inaan radino xukunkeedana aan sheegno waa daruuro waa daruura baktigu siduu kuugu bannaan yahay markuu banaanaad ay ku banaanaysaa wanaxnu annagu haddaan muslimiin nahay binu muminiin natacaadamu waan weynaysanaynaa aad bay noogu weyntahay weeye an nafuuha inaan ku hadalno an nafuuha an inaan ku hadalno bidaalika caydii nebi maxamed la tacniyey inaan soo rarno oy carabka nagu u qabto xaqiiqatan aad bay noogu weynta waana dhibaysaa nimana waxay hadda meesha maxaa laga hadlayaa in nebi maxamed aflagaadii loo geystay aad soo guuriso ama miaal aad ka bixiso waxaa weeye lidaruura iyo xaajo iyo baahi oo ah in masalada xukunkeeda la cadaynu waa ilaa ma anaan sheegnin una laakiin lilxaaja daruuran hadda u keenaynaa ila hadalka loogu baahday ila hadalka daruuro iyo xaajiya dan loogu qaybaahay ayaan hadda miaal u keennay fa naxnu annagu nafridu waxaan qadaraynaa oo ka soo qaadaynaa alkalaama hadalka fii anwaaci sabbi sabbiga noocyadiisa iyo qaybihiisa kala duwan markaan ka hadlayno mulaqan isagoo mulaqa qaydi mayno oo gooni u taaban mayno odhan mayno nebi maxamed saanay ku dheheen saanna waa ku dheheen saanna ku u sheegi mayno waxaan dhahaynaa sabbi guud baan iska maraynaabo haddii saas la yidhaahdo waa gidiya gaalnimo cahdigu waa ku burahayaa baan saasaan maraynaabo laakiin nebi maxamed haddii saa lagu yidhaahdo oo sidii aad sheegto maya sheegi mayna sido sida u bixi mayna sheekhu laakiin waxaan leenaha haddii wax noocaasa la sheego wax noocaasa yaa lagu yiri ambiyaa lagu yiri ahlu khayrkaa lagu yiri riday noqonaysaa ahdiga dimiyadii waa ku burahayaa gaalnimaa ka dhaas korkaasaan wareegayna anagu warka miyaa taanjeen ah, warka miyaa taanjeen sida wax laga wado macnaha cayda mid goonigoonu taaban maysa una sheesheegin wax daruuraan iyo xaajana looma qabo taayada fanaxnu anagu muminiin haddaan nahay nafrigu waxaan fardinayna oo qadarayna oo ka soo qaadayna alkalaama hadalka waxaan ku fardinayna ku qadaraynaa fii anwaaci sabri markaan ka hadlayno muطlaqan hadalku asagoo ilaaqan min gayri tacyiinin anagoon bar ebaynin anagoon bar ebaynin tusaalehaan anagoon qadaf gooni u taabanaynin qadaf anagoon gooni u taabanaynin anagoon zino gooni u taabanaynin anagoon beenayn gooni u taabanaynin macnaha mid gooni u taaban mayno laakiin hawl guud baan iska marayna warkaad gartay meelad wlfaqiihu qofka faqiiha oo diinta baranaya oo wax fahmaayana ya'hudu wuu qaadanaya xadahu dheeftiisa wuu qaadanaya min daalika hawshaa waxbuu ka fahmaaya ujeeddadu fahmaaya in cayda aan goongoon loo taabanay laakiin ujeeddada iyo maqsadkii danta laga leeyahay wuu garanayaa fa naquul waxaan orana marko hadda marka haddaad fahamtay cayda iyo acniga ambiyada loo geeysanaya nebi maxamed inaan goongoonu loo barnabayn laakiin korkaa laga qabanay haddaad fahamtay hadda iga dhegayso oo mulaqa ayaan ka hadlahayaa bukui sheekhu wuxuna ku yidhi asabr waa masale muhiima asabru nowcaani waa laba nooc laba nooc way sabriga loo qaybiyaa midka koowaad waxaa weeye ducaaun cafwan ducaaun waa khabar wey asabru nowcaani ducaaun waa khabar wey labadaasaa loo qaybiya asabu ducaaun habaah habaah in lagu yidhahdo dhimo coronavirus ha ku dila in lagu yidhaahdo maxay tahay huwa sabr wacayhi la sabr huwa sabr wa sheekh laakin adigu waxaa laga yaaba annaga soomaali ahaan inaan anu aqoon laakiin in lagu yidhaahdo ayd isu dhimo oo karoon fayl isu dhimo waa sabwo waa sabwo la soco tii baa laga hadlaya waa ducaa waa habaabo midka labaad muxuu yahay waa khabarun in laga warramo oo la yidhahdo warku muxuu yahay hebel sidaasuu ahaan jiray waxbuu xadi jiray sidaasuu ahaan jiray kadaabuu ahaan jiray kadaabu in laga warramo wax in la sheego oo laga warramo waasaa loo qaybiya ama ducaa ducadii habaarka soo maaha fa milu an yaquula waa inuu yidha hadda u fiirso meeshuu kuga lahaa fanaxnu nafid اkalaama fi anwaaci sabi mudlqan min ayri takyib hadda miaalka waa kan fatuuxu ku yii famila an yaquula waa inuu yihaahdo alqaa'ilu mid wax dhahayaa wuxuu yidhi ligayrihi isaga ayrkiisoo min annaasi wuxuu ku yidhi lacanahu llaahu alla alacna laakiin nebi sheegi mayse ambiyana sheegi mayse ya cabdiraxmaan ma fahamta masalada nebi meeshaa kusoo qaadi mayse rasuul meeshaa kusoo qaadi mayse iska ilaali laakiin maxaa lagu yidhi famila an yaquula qaa'ilu baa wuxuu yidhi liayrihi min annaas inuu wuxuu ku yidhi laxanahu llahu alla halacno marka meesha ambiya rasuul keeni maysi lanna waa qatar waxaajana ma qabti waxaajana nin faqiiha noqoto ayb wuxuu kaloo yidhi qabaxahu llaahu allah foolxumaya allah duleeyu yidhi akhzaahu llahu allah hoojiye buu yidhi laa raximahu llahu alla uma naxariisu yidhi laa radia allaahu canhu alla raali kama noqdu yidhi qaaca allaahu daabirahu ilaahay ciridambeedsa ha gooyu fa haadaa sabun waa cay weeye lilambiyaai ambiyada ilahay caybu u yahay waliayrihim ay ayrkooda muminiinta muslimiinta caybu yahay war munkuu caddaada hadda masaladu waa caddaaday ka shamsigu waa caddaaday warkaa asaga habaarka la ishabaaro huwa sabbu waacn washatmu wa kadalika taa waxaa kuula mida low qaala hadduu yidhaahdo can nabiyin buu wuxuu ka yidhi laa sala allahu calayh walaa salam ilaahay ma ammaano mana nabadgelyu nebi ka yidhi nebi min alambiyaa hadda nebi maxamed lama sheegin hadda la soco warka inaad fali fahamto nebi maxamed lama sheegin laakiin nebiga waxaa laga yiri nebi kee wey ma naqaan ma ogol inaad mid gooniya dusha ka saarta lama ogola war keenay taahato faqiiha lagu sheegay taawo walfaqiih yaakudu xaddahu min daalika lagu sheegay taawo nin baa mid baa wuxuu yiri kadaalika low qaala hadduu yidhaahdo can inabiyi laa sala allahu allah ma ammaano walaa sallam ma nabadgeliyo aw amaana wuxuu yidhi laa rafaca allahu dikrahu nabigaa dikrigiisa iyo hadalkiisa sharaftiisa dikriga hadda laad waa sharafe sharaftiisa ilaahay ma koryeeluu yidhi aw maxallahu allaha tirtiro ismahu magaciisaba allaha tirtiru yiri adduunka cid rumaysan oo raacsan oo eh, ka tala xumaysa oo ammaanaysaba hala waawi wanaxwa dalika min adducaayi eh, min habaar habaar in la habaaro ayuu yiri wey oo bimaa shaygii ka mida fii dhexdiisa uu ku suganya dararun dhib iyo ada ugu sugan fidunya adduunyada aw fi diini diinka aw fi laakhirati aakhiro waxyaalo noocaas oo dhib adduunyo mid diineed mid aakharo ku sugan yahay ayuu sheegay wuxuu shekh saabka fahaadihi midaan iyada kulluhu dhammaantiis idaa sadara markuu ka soo fulo oo ka soo baxo ka yimaado min muslimin ow min mucaahidin fa huwa sabun wa cayb habaarka noocaasoo qaabka laysu habaaro muslim hadduu ka soo fulo dib hadduu ka soo fulo waa sabi iyo shaqi iyo cay iyo tanqiiso woon waa la dilahayaa almuslimu qofka muslimka loo dilahayaa bikulli xaalin xaalad kasta xaaladda maxaa laga wadaa hadduusan toobad keenin oo markuu hadalkaa yidhaahdo uu ku adkaystay yuqtal liridda oo kufrigi iyo shatmiga loo dilaya hadduu intuu toobad keena nacnac yidhahdo waa islaama yidhaahdana yuqtal maxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilaya xataa hadduu toobad ku dhawaaqo bikulli xaalin hadduu toobad keeno xad baa loo dila hadduu toobad keeni waay liriddaa loo dilaya saas waa kulli xaal ku wada wadimiyu soo maaha yuqtalu asna waa la dili bidaalika wuu u dhiman wey habaarka noocaasa wuu u goy ida adharahu markuu muujiyo ida adharahu markuu muujiyo isagoo ugu ahyaho nas gaaladu xataa wuu ogyihin in la ishabaaro inay qatartay waa ogyihin buush buush markuu afghanistan weeraraayo ayaa caalam islaami aada loo qunuuda meel walbaa laga habaara waa la qunuuda shan jeer ay boqotay maalin dambe xayawaayiday koosii aas wey maxay lacnada noo habaarayaan habaarka naga daaya lianna wuu og yahay waana aaminsan yihiin habaarka la ishabaaro inuu khatar yahay adduunka inaad ka baaba'daan in raadkiinu go'o dowladiinnu inay dunto musiiba inay ku habsato kaloo faji cuuraal inay kusi daaday daba inay mushkilad tahay qof kastoo caaqil waa ogyahay sheekhu iska taa muslim xataa gaal waa ogyahay shan jeer ayad qortay sheekh waa qayli qayl afku dhuftay khilaafka dhuftay ila id muslimiinta rabadaanka lagu tahnidaynaynaa ciidaanka lagu tahdinaynaa ma wayt hawskaa lagu martiqaado afruma mu samaynaya ilaa uu degdegyihi hawsha asag ila ilaa inkaa socotaa sooma socotaa wayt hawska ilaa iminka afr lagu sameeyo oo la waxeeyey hambali weli waa socotaa maxay ku socotaa annagaa nalaku aamusinahay laaluush bay ahay lakin laaluushka mi anaga wax naga taraay laalush wax naga taray xabaarkana waa socdaa ballinkale weli waa qunuudaynaa weli waa qunuudaynaa wadimi yuqtal bidalika idaa adharahu hadduu muujiyo san waa go-aya ama in adhara hadduu muujiyo adducaaa baryo weeye lahu nebiga alla loo baryahayo ninka dimiya oo mucaahidoo gaala ah, ayaa wuxuu noo muujiyey nebiga inuu alla u baryayo leeya nebiga sal allahu wasalam ilaahay khayr asi inuu noo muujiyey wuxuuna qarinahayaa oo carab ku qalluucinayaa nebiga wuu habaaraya marka wadaadka hanfadaha ah, iyo qofka hanfadan waxba fahmaya dhugtale wax moodahayaa in nebiga laga maarata gaalada ha la yihahda nebiga waa ammaanayn buu leeya agg amaanku joogaa ninkii la ohan jiray masr markuu qabsaday masr markuu qabsaday muxuu ahaa shaydaankii shaydaankii ii sheega masr qabsaday wuuu markuu masr qabsaday wuxuu yidhi manshuuraad buu qoray iskandari markuu soo dego qabsaday oo muslimiintu wuxuu yidhi manshuuraad buu qoray waraaqo niman udabaa oo luqada yaqaano carab u yeertay wuxuu yidhi ii qora waraaq ii qora manshuuraad masaajida iyo suuqyada lagu qaybiyo wuxuu yidhi waxaan ogaataan bimuslimiinay anigu inaan diinta islaamka aan jecla nebiga inaan ixtiraamhayo ilahay inaan ixtiraamhayo qur-aanka inaan ixtiraamhayo inay saakana waxaa daliilin kugu ah mawliidka soo socda anaa dhighaya lacagtiina anaa bixinhayo masar markaasa isla mashxarad alalaisati ah, maxaa lagu qancaa mawliid mawliid adiga miyaa lagu islaama waxaa laga doonaya laga niqaashaya ayuha alculamaa nin aad gaalnimo ka ogeyn inuu gaal iyo john iyo joseph leer ogeyn markaasa waxaa arka masaajidka saf hore isagoo taagan badan kunta tacrifuhu anahu kaafir bilaahi alcaiim fi suuq saaka geligor waa taqaana duhurka waxaa kala soo safka taagan maxaa xal ah salaadan inuu ku islaamayso ma islaamayo halaa shaqan masaajidku fadhiyaa isagu ku islaamay bal isku haya doodkaska taadijira xaggee mawlid joogaa sheekhu wadaade waxay leeyihin ninkaanu salaad masaajid salaadu rukuuc oo la sujuudo masaajid loo yaho min khasaaisina ninkaana waxay kutusaysaa inuu muslim soo islaamay uuna ku islaam muslim way lagama dhacdhici karo qolna waxay ku leeyihin maya ilaa tawxiid gaalniman ku ogey gaalnimadii baaqi man curifa bishayin fa huwa calayhi xataa yasbuta ayru qaacidada usuuliga sidaas ma ahayn fiqigahay waxay gaalnimaan ka ogey saaka joseph buu ahaa ilaa tawxiid aan ka maqalno saf kore waa ka jiidaynaa daaqadan ka tuurayno waxaan lena wareeg horma islaam soo weysayso soo qabayso dad marka mawlid ag mawlid inta dhulka lagu qabsado qaahiro lagu qabsaday lal mawlid baa ina dhiganamawlid ma jiro waxyaalaha cajiibka inxiraafaat alcaqadiya kitaabka la yidhaahdo sheekh adictor cali bakiir waa ashraani akriya anxiraafaat alcaqadiya laba mujalo wey muxuu kaga hadlay inxiraafaat alcaqadiya min qarni aani cashar wa aali cashar kaga hadlay risaale cilmiya dictora oo ishraafay sheekh sayid maxamed qudbi maxamed qudba ishaaq la soco maxamed qudbi ragguu neefta ku afuufay uu ku jiray min waxaa ka mid a ah, safar xawaali alcalmaaniya yaa ishraaqu sheekhow alcalmaaniya yaa ishraaqu sheekh rag aan ragguu asagoo afuufay oo taabtoo ka dhimbil qaatay minhum man qutila wa minhum masduub wa minhum mafquul inuu kala socoto kitaabka hadda asaga idin sheega waa mamnuuc الراي يطلع ما هو غلط طيب لكن ninkii ilaahay u sahlo waa yaala waa la helaya ayb maka macnaha maxaa kitaabka maxaa ku qoran maxaa kitaabka ku qoran sheekh nin waxaa ku qoran nin imaamnima inta laga qaaday imaamnima laga casiday masaajidka markii la imaamnida waa laga casiday maata uu dhinto liannu maxay tahay darajada ugu weyn oo uu haysto oo aaminsan yahay waa inuu imaamay isagu waa inuu yihaahdo hadda somalia bal kuwa imaamnimada iyo masaajidka iyo guddiga iyo ku nafbaxay somaal arag waxay u haystaan darajada ugu sarraysa oo la gaaro inaad guddi noqoto oo imaam noqoto oo masaajid aad ah, ka istaagto inay tahay darajada ugu sarraysa u haystaan maxaa yar hamigooda iyo damiirkooda diineed iyo raganimada ku jirta aad u hoosaysa waa ilaa hadday dad wax fahmaaya yihiin waxa kuma digdigoon markii la yidhi mid baa waxaa ku qoran khudba wuxuu ku qornaa inuu ka aday baytullah alxaraam markaasaa laga qaada khudbad markii laga qaado maalin ciidood khudbadii waa ka casilanta maata u dhinta laakiin haddii la yidhahdo baytulmaqdis baa la qabsaday balaayiin muslimiinha dhimatay haddii la yidhaahdo ina alxamda lilahi naxmaduhu wa nastaciinuhu weye hawtaalaama weertaanda sheekhu inxiraafka ku dhaca muxuu ninka muslimiinta iyo dhibka muslimiinta haystay caalam islaam wax haystay dhulka la qabsana muslimiinta la baabinaya dan kamale muxuu dhowranahayaa aktib xaqayma kale an yakuuna imaaman an yakuuna khatiiban an yakuuna sheekhan an yakuuna muftiyan haadihiyo wey sidaas daraaddeed muftigii falastiin oo cabaas magac waa inii soo sheegay waxaad la weydeen oo qaza ku dhacay hal kelimo kama waranto qodbajaxay ma ay diirin ilaah u naxariiso ilaah u gargaar ilah u yuudi jabxaka kale ma dhigi maba soo maba joogo oo falastiinba markay muslimiintu arkeen nacnacda u leeyahay luqti qabto iska jiidina hala sheego waxaasa ku qoran odayaalaso waxaa ku qoran mawliidka waxay ahaan jireen wadaadadii masar joogay iyo qayrkeedba habeen walba xus iyo allabari ay xaadiraan gurigiisa sanadna waxba ka cuni maayo gurigan ka bax kaa kal gurigan ka bax kaas gal gurigan ka bax kaas gal sanadka dhan maxaa u qoran abshir sanadka dhan waxaa u qoran liis wuxuu haystaa guriga hebel bacaahu ka qooyanta guriga hebel guriga hebel guriga hebel guriga hebel goruunsaan ka fakarahaya laba-iyo toban bilood nin habeen walba haysta gurigu ka casheeyo oo ka cuntay oo ka quraacdo idinkaa in weydiinaya islaamka iyo dacwada iyo masaajidda goormuu ka fogay wax ka akrinaya sheekh kamaya sheekh dadka laguu sheegay waa lagu sheeg caalamka goorma la soo qabsatay mutaqaan caalamka usoo keltay aan ka socota saari maysayna aan ka socdo fa amaa in adhara hadduu muujiyo ama in adhar hadduu muujiyo adducaaa lahu nebiga inuu u wa abtana uu qariyo adducaaa calayhi inuu habaanayan uu ku hoos qariyo inuu nebiga u noo muujiyey lahu nebigu u ducaynaya calayhi uu habaanaya hadduu noo muujiyo ibtaanan qarin oo yucrafu la garanayo min laxni lqawli ay min macna alqowl qowlka macniisa laga garanayo laxni waad garanaysaa laxni waxaa laga wadaa macna alqowl baa laga wadaa waxaa kaloo laga wadaa mafhuum lqowl yucrafibaanan qarin buu qarinahaya yucrafu laga garanaya min laxani lqowli qowlka macnihiisa mafhuumkiisa laga garanahayo bixayu meel oo yafhamuhu uu fahmaayo macnaha asaga bacdu naasi dadka qayb ka midaha fahmaayo duuna albacdi kuwa kale iskadoodaw dadka dhugta oo fiidoon oy fahmayo wax meesha ku qarinahayo milu qowlihi qowlkii kale uu yidhi assalaamu calaykum malkumowdii geeridiisuna aad yidhi marka adigo markii dhinto ka hor yimaado ku yihahdo assalaamu calaykum yihahdo hanfada waxaad iska qaadanaysaa inuu ku yidhi assalaamu calaykum u qaadanaysaa laakiin waa lagu xaadi dhimaq baa layihi kaaro kugu dhacdo nebi maxamed markay saa ku dhaheen wuu fahmay caaishana waa fahmay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi wacalaykum caaishana waxay tiri calaykum lacnatullaahi waqadabuhu wa khizyi bay ku tiri caaisha binti sidiiq sheeh caaqil caqil markaasuu nebigu ku yidhi mahalan ya caaisha miyaadan maqlin anigu waxaan ku zaydin maxamed waxaad ku cuynay miyaadan maqlin sidii anigu waxaan ku id miyaad maqlis anaa la ajiiba iyaga la ajiimay way go-een ballanka ilahay dhinte waan ku celiyey iyaga baa go-ay marka u kaadi ayb marka taas waxaa laga hadlaya maxay marka dhahayaan idaa akhrajahu markuu dilligu usoo saariya gaalku idaa akhrajahu kalaamkaa asaga ah oo ducada ka dhigay laakiin habaarka markuu u soo saaro u keeno makhraja taxiya qaabkii salaanta u keenay mahraja taxiya qaabkii salaanta u keenay ilaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum laan bas gooye hadda muxuu gooyey assaan muxuu ka gooyey assalaam iyo assaan muxuu ka gooyey laamtii bas gooy arabkii waa jooga soo maaha laamtii buu noo xadtay oo noo qariyey ayb marka idaa akhrajahu hadalkaas iyo kalaamkaa markuu ku soo saaro makhraja taxiya qaabkii salaanta u soo saaray oo cadhara uu muujiyo annahu yaquulu inuu odhanhaya asalaam inuu odhanhayo muujinahayaa fa fiihi qowlaani laba qowl bay culimmadu ka leeyihiin wey axaduhumaa midkood waxaa weeye annahu min asabbi cayni uu ka mid yahay alladii kaasoo yuqtalu lagu dilahayo bihi asagaba lagu dilahayo waa sabbi waana lagugu dilahaya waana ku dhimanaysaa saas wa inamaa inka nebigu wuxuu cafiyey marka wey hadda cilladu waxay ka maysa hadduu sabbi yahay nebigu muxuu daayey wa inamaa kaana wuxuu ahaa wey cafu nabiy wa inamaa kaana cafwu nebi sal sl wuxuu ahaa can ilyahuudi uu iska cafiyey xiina wakhtiga xayahu uu ku salaamay bidaalika hawsha ayadaana uu ku salaamay waxay ahayd xaala dacfi islam islamku markuu daciifka ahaa marka islaamku quweeyeysan oo islaamku madiine keliya ahaa oo islaamku uusan baahin oo milatari yeelan wakhtigaasay ahayd w lamaa wakhtigii weeye kaana waa nebigu calayh salaatu wasalaam ma'muuran mid amran bilcafwi in waxaa leeya uu iska cafiya gara facfu canhu markay ahayd hawshu markaasay joogtay wey wahada qowlu aaifati min almaalikiyai washaaficiyai walxambaliyati qowlkaa waxaa qaba inay hawshaanu xaal dacfi ahayd oo xaalulcafwi ahayd waxaa qaba aaifatu jamaacatu min almaalikiyati culamada maalikiyada ka mida washaaficiyashaaficiyada ka mid walxambaliyati ka mid ah qabow qowlka labaad wlqowl aani waxaa weeye anahu laysa min asabi maahu hadalkaa asagaa laysa min asabi aladii yanqud cahda cahdiga kii burinay sabiga cahdiga burinahay ma ahaw qowlkaanana xoog badan midkaana xoog badan midkaana xoog badan wuxuusan ku xoog badan yahin waxaa weeye liannu nebigu alai sl wuxuu noo sheegay hadday saani ku salaamaan ku celiya oo calaykum ku dhahaliya laakiin nalama dhihin laaya oo gooyo oo jarana lama oran marka waxaa laga dhigay hawl hadday ku hadlaan oo noocaas ay la yimaadaan anaguna aan ku celino tilka bitilka waliba anagaa noo aqbalaya marka sharci baaqiya oo lagu dhaqmaaya in laga dhigay taasa maxaa la yihahda xog badan laakiin haddii dee ay shaqo ka dhigtaan oo hawsha ay mabcinseeyaan oo had iyo jeer ay waxyana habaarkaas ay shaqo ka dhigtaan waa lagu ijtihaadi markaa iyadaao hadday soo celceliyaan yuqtaluun markaa iyadaao lakin waxaa laga hadlaya inuu shaygu si mar iyo qofka soo godan sifo u dhaco waxa laga hadlaya lakin hadday shaqo ka dhigtaan habaarka naga shaqo ka dhigtaan way go-hayaan anahu laysa min asabi ladii yanqudu alcahda cadiga gurinayo liannahum ayagu lam yudhiruu maysan muujin asaba maysan muujin walam yajharuu limaysan jahlino kor ma qaadin bihi asaga wey wa inamaa adharuu waxay muujiyeen attaxiyata salaam bay muujiyeen iyo wasalaama iyo nabadgelya bay muujiyeen lafdan lafdi ahaan bay umuujiyeen oo lafdiga muxuu yihi asaama iyo asalam waa iska agdhow yihiin lafdan bay umuujiyeen waxaalan xaalad ahaanna waa u muujiyeen xaaladdu maxay tahay dee xaalad waxaa weye laba qofoo isku soo baxay guriga kuugu yimid dariiqaad ku timaadeen oo meesha la issalaamaya assalaamu calaykum wajka furaysa assalaamu calaykum ilu xaaladda la joogo maxay tahay xaalad salaan iyo iswaraysi wey ka isku hoosgeliy wax gaar qaba wa xadafu waxay gooyeen oo xadfeen allaama laamtiiyo xadfeen xad waa lagu yaqaana wa quuluu xiqatun markii la yihi maxay dhaheen xinta bay dhaheen waa ziyaadiyeen yuziiduun yahuud maxaa loo yaqaanaa yuziiduuna alxarfa wa yanqusuuna alxarfa nimanka waa noocaas wey xaraf inay siyaadiyaan xaraf la gooyaan waa niman lagu yaqaano abood oyaa ku dhalay cinkaas ku dhacday marka waxadafullah mabeyxatan xadfa mabeyxatan khafiyan oo qarsoono hooseeya yaftumu uu fahmaayo low asagu uu fahmaayo bacdu saamiciin dadka maqalaqaya qaybo ka mida ayaa fahmayo waqad laa yaftunu lahu dadka qaarkoodna inaysan fahmin udhug yeelana waa laga waa la arkaa waqad laa yaftunu lahu kaiiruun ama akaruun saasaa ku qoran casarkooda walihaada sidaa daraaddeed buu ku yidhi ayaa umirnaa waxaa nala amray haddaan muminiin nahay an narudda calayhim inaan ku celino inaan ku celino waxay layidhahdaan asalaamu calaykum wa inaan dhahno wa jucila waa la yeelay daalika hawshaana waxaa laga yeelay sharcan baa laga yeelay diin baa laga yeelay baaqiyan oo baaqiya oo jooga fiina annaga dhexdanada ilaa yowma alqiyaama sharci waxaa laga dhigay jooga oo hadday assalaamu calaykum ayna dhahaan wa baan dhahaynaa laakiin laaya hagoyna lama oran laakiin waa kuu soo sheegay hadday hawsh faraha ka baxdo ستأخذ bاab آakhر وhذا qول جamاcaة miن المتqadimiin qowl ay leeyihin w jamaaco hore ragga culamada hore wey min almutaqadimiin min axsaabina asxaab alxanaabila iyo wagayri iyo keyrkood min almaalikiya washaaficiya walxanafiya ay leeyihiin wey walaa yuqaalu marka qowlkaana marka xagga fiiq ahaan labada maswaji ay isqabtaan labada qowl qowlkaana xoog badan weeye laakiin hadday wax soo noqdaan oo la ogaado inay cay iyo habaal ula jeedaan habaal inay ula jeedaan qowlka horad ku camal falaysaa way macnaha aqwaasha culamada markaas waxaa la rabaa waaqac iyo waxa jira laftigooda inaad la socoto waxaa laga yaabaa qowl inaad hadda raajaxdo maanta qowlna aan ka tago qowlka aan ka tegay maanta oo marjuuxa aan ka dhigay inaan qaato oo maxaan u qaadanahayaa lanno halkaa inu kuxoog bataa laga yaaba waaqaca ifham sheekh marka hau qaadanaya had iyo jeer maaha masaladu maaho maxay maanta had iyo jeer inaad darayso aqwaasha la socdo maanta walaa biqaabil lama yidhaahdo haadaa habaarkan asaga habaarka asaga oo muslimiinta habaarayen ambiyada habaarayeen haadaa ducaaun waa in lagugu habaaray bilmowti geeri lagugu habaaray wa huwa mowtkuna xaqun waa xaq iyo dhab weeye oo laysa ma ahani bisabbin sabbina maaha wadaadow wadaad allo xerowgo ha u qaadani haddii lagu yidhaahdo malakumowd doshaadaada haddii lagu yidhaahdo ha dhihin haddee mowd baa lagu ha mowdna waa xaqo kolle waad dhiman lahayd xaq lagu dhimay ha dhihin hawsha saa maaha waa ka culustahay walaa yuqaalu haada ducaaun bilmowti waxaa lagu abaaray geeriya dhimasho wa huwa xaqun mowtkuna waa xaq oo kulli waa dhimanaysaa laysa bisabbin saahadhihi wey hana u fahmi maxaa dhacay fa ina ducaa habaarka calal muslimiina muslimiinta lagu habaaro bilmowti inay dhintaanoo go-aanoo baaba'aan wa tarku diini diintooda inay ka tagaano diinta ka jeestaan min acdami sabbi sabbiga midka ugu weyn anagu moogtahay sheekh miisaanka aan wadano almiisaan aladi cindana iyo miisaanka culummada iyo kutubta ku qoran waxaa weeye waa laba miisaan shuqul isku lahayn laba miisaan shuqul isku lahayn annagu waxaa wadanaa jawaan maran ayaa garabka noo saaran iyo cimaamad baas iyo koofi baas ayaa dab nuga awo markaasaa indhihiina naga dhaceen mar culummadu waxay ka hadlayaan iyo kutubta waxa ku qoran iyo wax anagu aan aaminsana wax meelaa la joogo aad u kala duwan sheekho in la yidhaha muslimiintu habbu ah oo la habaaro oo muslimiinta corona virus lagu habaaro min acram sabwa qofkii laga maqlana dhunta lagu dhufanayaba maa muminiintan waa dadkan waa dadkii risaalada weyey waa dadkii tarmaayey waa dadkii nebi maxamed yoolqiyaamo ku faani lahaa waa dadkii nebi maxamed hiil iyo how u noqon lahaa waa dadkii nebi maxamed difaacay haddaad iyaga go iyo geeri iyo aad ku habaarto maxaa noo haray sheekh haddaad culummada habaarto oo macallimiinta habaarto oo masaajidda halla xiro aad tiraado oo musxafka aad maxaa noo haray sheekh carabka waa in lagaa gooyo carabka adigana hee in laga goysa cibra ah ad u faina ducaa cala lmuslimi waa bilmowt geeri waa dhimasho wa tarki inay ka tagaan min acdami sabri wey sabriga midka ugu weyn wey kamaa ana ducaa in muslimiinta loogu duceeya bisixati inay fayoobaadaan iyo wasalaamati inay nabad galaan karaamatun waa karaamo iyo sharaf weye iyo khayr saas daraaddeed muminiinta salaadaha iyo qunuudka kuwooda dhinta ilahay inuu naxariiso kuwooda nool ilahay inuu xifdiyo xabsiga ilahay inuu ka soo daayo roob ilahay inuu u keeno masaa'ibta inuu ka hayo waa tawxiid iyo iimaan iyo islaanimiya khayr in kuu jiro laakiin haddaad ka aamusto far baan noogu kaa gudan allahuma hadina fiman hadayn haddaad markaad tiraahdo haddaad muslimiinta u dacan weydo mujaahidiinta u dacan weydo kuwa xabsiga ku jira kasoo daa ohan weydo ilaahu gaadada jabi aad ohan weydo maxaawil far baa kugu gudan oo tirada aba waxaan weliya amrana atikada nooga bilowda kabacdina maa layihaah sal allah wasalam calayna tira saas intaan weli caadiga la gaarin sheekh iyo filmaha allow mahadida filmaha hadiisa hawlo udhaxaysa maxaa u dhaxeeya shiica in la habaaro maraykan in la habaaro gaalo in la habaaro murtadiin in la habaaro muslimiin in loo duceeyo hawshaas udhaxaysa hawlaha udhaxeeya inta udhaxaysa haddaad goosato annaguna salaadan kaa goosanayna xuf salaada marka ducada markaad goyso anaguna jamaacada goosanay sheekhu goyn goyn baa lagu aadinaya la soco annawcu aani nooci labaad muxuu yaha khabarkaa alkhabaru waa inuu khabar iyo war yahay fakulu maa caddahu naasu dadku waxay ku tiriyaan shatman cay ay ku tiriyaan ee aflagaado wa saban cay ay ku tiriyaan wa tanaqusan nuqsaamin ay ku tiriyaan fainahu yajibu bihi lqatlu fainahu asagu yajibu waxa waajibaysa bihi asaga waxa waajib fainahu yajibu bihi asaga waxaa ku waajibaya alqatlu in lagu dilo oo qofka lagu dilo kamaa taqadama sidii soo hormartay faina alkufra gaalnimadu laysa maana mustalziman mid laasimsanaya lisabi sabi ma laasimsanayo macnaha gaalnimo iyo sabi isma laasima gaalnimaa la heli ayao sabi jirin alaysa kadalika qof baa gaalnimada leenaya sabina ma jiro mid baa sabi ku dhacaya sabi markuu ku dhacana muxuu noqonaya gaal buu noqonaya limaada liana kufra acamu min asabi wasabu akhasu min alkufri faina alkufra laysa maana mustalziman mid laasima lisabri cayb la siraya maaha wlkalimatu weedha alwaaxidatu oo keligeedu takuunu waxay ahaanaysaa fii xaalin xaaladu waaa sabban bay ahaanaysaa kelimad kelimo la soco kelimada waa inaad fahamto masalada sheekh waa inaad fahamto kelima waaxida waxay ahaanaysaa takuunu fii xaalin sabban bay ahaanaysaa wa fii xaalin laysa bisabbin xaalad la sabi maaha soomaali maxay dhaheen aabbaha la janneey oo wax ku jiraan baa jirta marka miyaad garatae aabbaha la janneey oo wax ku jiraan baa jirta warkaaga warbaa iga raacay inbaa laga sheegay aabbaha la cadaab oon waxba ku jirin baa jirta rowgaa lagula galay gaalku dha haday ku dhahaan niman reer macallin hadi waa iska maa la yihahda waa iska amaan warub saxo laakiin dadka qaar hadday giraan gaalkaada hadday gaal hadday ku yidhaahdaan tooriya baa laisaga tegaya marka waxaa weeye kelimo hal kelimo iyo hadda dhinac loo isticmaalaya wayna fahanto faculiga waxaa la ogaada annahu sabigii yakhtalifu inuu iskhilaafay bikhtilaafi naasi dadka inay kala duunaantooda dad agtooda wax cay ka ah yaan dad agtooda cay ka ahayn dad agtooda wax dacni ka ah yaan dad dacni ka ahayn tahay wal axwaali xaaladaha lagu kala duwan yahay xaaladda xaaladdu maxay tahay ninku markuu ku leeyahay adoogaa la janneeye aabbahaa la janneeye mar inay cay tahay waad ujeedaa xaaladda la joogaad ka qiyaas qaadanaysaa marna waxaad u jeedaa inay sax tahay oysan dhib lahayn wax hawsha cay tahay xaaladda daraasiinaysa indhaha fiirinaysaa warka foor ku yaalla nin waxba hayga weydiin wey warka dhafoorka ka akrisanhaya dhafoorkaaga haddaan ka fahmo aabbaha la jiray ee dara inaad u jeedo dhafoorkaan ku dhufanhaya haddaad ula jeedo duco iyo khayr soo dhow walaala waan ku leeyahay kelima waaxida wey iska fiiri wal aqwaa aqwaasha laftigeeda aqwaasha laftiga kelimaadka lagu hadlay qaabka loo isticmaalahayo ayaad fiirinaysaa wain lam yakun yuusan ahaaninba weeye waida cafwan waidaa lam yakun hadduusan u ahaanin lisabbi cayd hadduusan u ahaanin xadlu qawiyun xad lu qawi oo lagu qeexo saxaabi maanaan soo maray xadlu qawi oo qaamuusa intaad u noqoto sadi aad ka helaysa ma jirto wey walaa sharciyin xad sharci oo tacriif sharcina ma jiro rujaca waxaa loogu noqonayaa fiihi sabiga waxaa loogu noqonaya ila alcurf curfiga caadadaa loo noqonaya famaa kaana wixii ahaada saban ahaada fii curfi nnaasi xumila calayhi waa lagu xambaari kalaamu asaxaabati walculamaa baa lagu xambaari saxaabadu markay sabi ka hadlaan culammadu sabi ka hadlaan sabigoodaas waxaa looga qiilbaari curfiga naasa wixii dadku curfiga aysad u yaqaanaan baa kalaamka culimmada saxaabada lagu socodsiinaya wa ilaa haddaysan dadku curfigooda sabi u aqoonin falaa sabi laga soo qaadi maayo wa naxnu annaguna nakru waxaan sheegaynaa buu yidhi min daalika oo sabiga noocyadiisiiya aqsaaman baan ka sheegaynaa qaybaan ka sheega fanaqul waxaan odhanaynaa laa shaka wax shakri ma jiro anna idhaara tanaqusi inaad muujiso nebiga wlistihzaa in lagu jeesjeeso bihi nebiga lagu jeesjeeso cinda almuslimiina sabun inuu sab yeeshay kama jiro waxaa la yidha laa shaka ana ithaara tanabut walistixa bihi nebiga lagu jeesjeesay ambiyada cinda almuslimiin sabun iyo doodu kama jirto ka tasmiyati in lagu magacaabo bismi lximaar magac uu dameer lahaa ayaa nebi ambiyada ka mida iyo dad ahlukhayra ku magacooday matacni ka weyn baa jira walkalbi isim uu kalbi la la yaqaano ilanoo dameero iyo eeyo magac baxay oo taariikhda galay baa jira oo maxay taarikhda ku galeen nin waxaa lahaan jiray amiir ah dameeruu lahaan jiray magaciisiina taarikhdu galay ey baa jira nin amiiruu lahaan jiray ama nin ugaarsado balaayo gabayaa uu lahaa isna magacii eygiina meeshuu galay faraskiina sidoo kale galay faraska magaciisii eyga magaciisi taarikhda gale intaad soo rarto ayaa dad ku magacooda sabi ka weyma jira sheekh waa laguu dilaayaa waa laguu dilaayaa bismi ximaar bay ku magacaabeen walkalmiawaso inay ku sifeeyaan nebiga waxay ku sifeeyeen bilmaskanati ay bidacfi daciifnahbay ku sifeeyeen waalkhizyi hoog bay ku sifeeyeen waalmahaanati iyo duliya liidnaan bay ku sifeeyeen waalihbaari inay ka warramaan biannahu fi lcadaabi inuu cadaab ku jiray ka warram waxay dheheen nebigaas cadaab ku jiraa bay dheheen wa anna calayhi dusha waxaa haday nebigaas aahaamu lkhalaa'iq khalaa'iqda dembigoodii oo dhan baa dusha laga saaray yidhahdeen miyaadka aflagaajadaas waxaaso dhan bay la kaxeen wakadalika waxaa la mida idhaaru takdiibi inay u muujiyaan idhaar inay u muujiyaan takdiib beenintii calaa wajhi acni qaab iyo sifa ay wax ku tacninahayaan filmukadabi midka la beeninayo takdiibkii ay beeninahayeen ayay waxay u sheegeen calaa wajhi acni filmukadabi cidda la beeninay nebiga la beeninayo markii la beeninayo ayay hadalka waxay u dhigeen qaab acniya ayay u dhigeen milu wafi inay ku sifeeyen waa tana qaabka u acninahayaan waa tana milu binahu milu wasfi inay ku sifeeyaan biannahu saaxirun buu ahaabay dhaheen khaadicun dadka mid khiyaano dadka mid nakra oo khiyaano xaadiya ayuu ahaa weeye muxtaarun dadka mid u xeeladaysa oo kala tuura oo dhakra buu ahaa wa annahu yaduru wuu dhibaa man ittabacu ciddii raacdana man ittabacahu ciddii raacdoo rumaysana wuuba dhibaa ayagu shaqo ka dhigtaa wuu lu gooyaa warkaasay la yimaadeen ayb fain nadara hadduu ku taxo daalika warka noocaasoo dacniga sabiga hadduu ku taxo shiciran galay hadduu ku taco ku gabiyo waaba ku gabiyeyba fa huwa abliqu asagaa xeel dheer fi shadmi cayda asagaa ku xeel dheer maxaa dhacay fa inahu yuxfadu waaba la xifdinayaa gabayba hadduu caydi ka dhigo waaba asagaa la xifdinaya waa go'ahayaan sidaa daraaddeed rag gabayaaga ah oo nebiga caayay nebigu meel alsoo uma soo harin gabaygu qatar wey gabay waa qatar wey wa amaa in akhbara hadduu ka warramo can muctiqadii buu ka warramo biayri acnin acnila'aan buu ka warramay acnila'aan buu ka warramay muctiqadka ka warramay milu qawli inuu yidhaahdo lasmu tabicihi anugu ma raacsanin ma raacsanin mana rumayn buu yidhi lasmu sadiqihi mid rumaysan maahay mana raacay ma rumaynayo aw laa uxibuhu ma jecli buy aw laa ardaa bihi qaali anuu kama ahi walaa qaniinata calaa tanaqusihi wax qaniina ah oo markuu hadlayo markaad fiirisana inuu dacninayo liiday kutusahayana ma jirto ila wejigiisaa la fiirinaya xaaladiisaa la daraasaynaya walaa qaniinata calaa tanaqusihi xaaladiisaasi markuu hadlaayo wejigiisa carabkiisa kama muuqato wax dacni si caadi u hadlahayaan faqad akhbara wuxuu ka warramay weeye bimuctaqadihi ictiqaadkiisuba hadda noo sheegay wax kale ma jiraan wey wa huwa ictiqaadkaasuna yaxsul wuxuu ku xasila ku yimid weeye lijahli aqoondaradiisa wey inuu nabigaa yidhaahda anigu ma raacale inuu yidhahdo ma rumaysnay inuu yidhahdo ma jecli inuu yidhahdo raalli kama ihi wa ictiqaadka noocaasu wuxuu ku xasilay yaxsul wuxuu ku xasilay lijahli aqoon daradiisa diinta kama warqabo waxba ma garanayo muslimiinta ma dhegaysan aw ama ma ahane licanaadihi marxaladkiisa w asadkiisa w iyo wataqliidi inuu taqliidinayo isa raacayo alaslaafa dadka horeeye awayaalkiis iyo balaayo inuu iska taqliyo iska raacaayo ma ogiye wax xog u haya ma jiro inuu nebiga raaci waayo raalli ka ahaan waayo jeclaan waxa ku bixinaysa oo hadda noo sheego hadda waa jaahil waa isku wuxu garanayo male waa ilaa hadduu nebi maxamed sifaat iyo tilmaamisa akrin lahaa uu rumayna waa raaci lahaa tay hawlaha hadduu yihahdo marka ictiqaadka ku saabsan uu noo sheego qaab tanaqusa iyo qariinana aysan jirin waa waa fasaxan yahay waxna dhihi mayno waidaa qaala hadduu yihahdo lam yakun rasuulan hadduu yihahdo hadda wuu tilaabsay muxuu ku yidhi rasuulba maahabu ku xataa idinka rasuuli maahabu rasuulina hadduu macayd caleel maxay tahay waa beenlow idinkuna waad go'deen baa meesha kasoo goodaysay la soco wuu tilaabu qaaday hadduu yidhaha lam yakun rasuula walaa huwa nebiyi buuyi nebina ma ahabu inuu yidhahdo idinka nebigu igu yahay muminiinta nebi buu u yahay iyo inuu yidhahdo nebi maaha soo laba kalima kala duwan maaha ah, mar walaa huwa nebiyin hadduu saa yidhaha fa huwa takdiibun sariixun waa beenin cad waa beenin cad iyo tacni wey wa kullu takdiibin beenin kasta faqad tadamana wuxuu damniso shamlisay weeye nisbatahu nebiga in loo nisbeeyey ila alkadibi been in loo nisbeeyey ayuu keensanahaya oo markiiba laga fahmaya oo qofka ugtiriyo faqiihi uu ka fahmaya wasfu nebiga in lagu sifeeyey baa ka dhalanaysa biannahu kaadibin inuu beenaalo ahaa in lagu sifeeyo ayaa markiiba ka soo boodaysa markii la laysa huwa nabiyun walaa rasuul markii la yidhi waxaa ka boodaysa oo ka dhalanaysa oo ka dhiraaninaaya inuu beenowgaa ka soo baxaysa marka waa tacni iyo shatmi sariixay kusoo goodaysaa laakiin ha yeeshee bayna qowlihi uu yiri way laysa binabiyin uu yidhaahdo iyo wa qowlu yidhaahdo kadaabun uu beenaale yidhaahdo farqun baa udhexeeya buu inuu yidhaahdo kadaabun usaa u cabiro iyo inuu laysa nabiyin far baa udhexeeya ah, far baa udhexeeya markiiba la fahmaayo maxaa dhacay farq baa udhexeeya min xayu ana haada kan oo ah laysa binabiyin markuu leeyahay inamaa in kale maana tadamana wuxuu dimdisanayaa oo markiiba shamlisana keensanaya atakriiba beenin buu shamlisanaya markii lagu yidha kadaaba markii la soo hal adar sariixa maaha kaa bannaanku yaalla laakiin laysa binabiyin markii la yidhaahdo ana haada laysa binabiyin markii la yidhaahdo inamaa tadamana wuxuu shamlisanaya o dimnisanaya oo laga fahmay laga dhuuxaaya atakriiba nabiga in la beeninaayo biwaasitatin dhexdhexaad waasita macnaha waa kelimad hadalka isaga dhamaysateen biwaasitatin dhexdhexaad oo cilmina anagu aan ognahay cilmina anaga ogaanshahan ognahay muuminiin haddaan nahay annahu nabigu kaana yaquulu waxaa mid yidhaahda inii rasuulullahi nabigu waxaan ogna cid u leenahay inuu oran jiray inii rasuulullahi gaalkaana wuxuu laysa binabiyin labada weelood baa rabaa inaad isu fahamto laysa binabiyin gaal leeyahay nebi maxamedna cilmi yaqiin aan u fadhayn inuu oran jiray inahu rasuululahi oran jiray marka labada fadhi weerasu fiiriso waxaa kuu soo baxaya laysa binabiyin uu yidhi ninka gaalkaaw nebi maxamed wuxuu u buurxulaya u sarbeebaya inuu beenaalo yahay laakiin muusan cadaynin waa beenaalbeenaalsoo cadaanaya sadexda noqonaya ayb walayse ma aha nebiyo man nafaa qofka nafiye oo diida can hayrihi qof kale wuxuu ka nafiyey bacda ifaatihi ifaatkiisa qaybo ka mida ah. oo ifaatkaada maxaa laga wadaa nebi maxamed inuu rasuul yahay waa sifo u leeyahay arisaala waa sifa la soco huwa muxamed ibn cabdillaah xaguu taagan yahay inuu rasuul yahay nebi yahana waa sifo alaysa kadaalika sifadii ayadoo risaalada haddii laga nafiyo waa mas'alo waa masalo taas ka hadlaya xukmi walaysa ma ahani man nafaa qofkii nafiyey oo u diida can hayrihi wuxuu u diida bacda ifaatihi ifaatkiisa qaybo ka mid ah, u diida nafyan mujarada nafyi oo keliya ma aha buu yiri hebel caali ma ah tusaale ahaan sifo ilaaha u diiday wey kama nafaaha qofkii sifadii ka nafiyey canhu can ilkhayr buu ka nafiyey naasiban asagoo u nisbaynaya u tiirin u aanaynahaya lihu asagoo u nisbaynahaya ila takdiibi beeni weeye fii dacwaahaa sifadii uu sheeganahayo inuu yidhaahdo sifadaas ma u lahaa waana beenlow u yidhaahdo iyo inuu yidhahdo sifadaas ma laha halkaa ku istaago soo loo masale ma kala aha tusaaleahaan hebel culima waxaa layidhi hebel waa caalim maaha buu yidhi waana beenaale cilmi u sheeganaya iyo inuu yidhaahdo hebel caalim maaha hadalkiina waa daa bas labay kala yihiin sifadii buu nafiyey wax kala kuma garan taasaa laga hadlaya marka qofku inuu sifada nafyiyo can hayrihi bacda sifaatihi nafyan mujaradan kama nafaaha wuu ka dugay kama nafaaha canhu naasiban isagoo u nisbaynahaya msmey takdiibi beeni fii dacwaha uu sheegay nabigu muxuu sheeganay nebigu inii rasuululahi buu lahaa inii rasul sooma sheeganayo nebigu aduu sheegana uu rasuul yahay ay qofkaana waa ka nafiyey marka inuu si sariixa uga nafiyo iyo si sarbeen uga nafiyo waa kala duwan yihiin walmacnaa waaxidunka macnaha waaxidka oo keligiisana iyo addaa waxaa lagu gudtaa bicibaaraatin baa lagu gutaa kelimaad iyo weeraa lagu gutaa bacduhaa qaybo ka mida yucaddu waxaa la tii lagu tiriyaa saban baa lagu tiriya wa bacduhaa qaybo ka midana laa yucaddu uguma tiriyo saban cayb uguma tiriyo marka maxaa la rabaa adaa la rabaa inaad ka baarandhigto weeraha iyaga aad aad uga fiirsato mahadhad maxay ti kelmadaa ayada wadaadku waa gooye hawshan hadda ayadaa oo markuu yiri laysa lam yakun rasuulan walaa huwa nebiyin xukunkeedu muxuu noqonaya taasaa naga qusaysa ujeed wuxuu noqonaya maadaama sheekhu yiri fahuwa takdiimu sariixu ku yiri way u go-ayaan waana loolanayaan cahdigooda waa ku burayaan ciddii tiraahdana waa ku gaaloobaysaa dimiyiintu hadday yidhaahdaanna yantaqidu cahduhum wa yuqtaluun marka waa inaad fahad xukunka masaladu waa saas xukunka masaladu waa saas weye laakiin walmacnaa waaxid hal macno iyo kelimad keliya ayaa yu-addaa lagu gutaa oo lagu yidhaahdo cibaaraatin bacduhaa yucaddu saban baa lagu tirin wa bacduhaa qaybo ka mida weerahaas cibaaraadkaasna laa yucadu lagu tirin maayo sabban lagu tirin maayo xaalad marka maxay tahay dadka muslimiinta mujahidiinta waxaa la rabaa inay fiiriyaan kelimaadkan iyaga oo hadba dhinac loo isticmaalo aabbaha la janeeri oo kale weeye ayaa la fiirinaya waad ka baalaandegaysaa wejigaad fiirinaysaa xaaladaad fiirinaysaa maqaamkaad fiirinaysaa meeshu ka hadlayoad fiirinaysaa asaga waxa lagu yiraa hadday kuu soo baxdacay in loola jeedo beerkaa lagu dhufan wey hadday la soo hadal iska caadiga uu yahay faraar laga wadaa wey laakiin kelimaadka noocaano lam yakun rasuula walaa huwa nebigu kelimaadka noocaasa way u go-ayaan hadday yihaahdaan oo la jahdaan gaalada iyo dibiinta salawaat bilahi towfiiq